بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الثالثة التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها إلى آخره waxaan ku dhex jirnay صفة man تqبل riwaayatuhu iyo ninkii la celinayo marka wuxuu leeyahay tacdiil haddaad maqashid waa twثiq الruwaat xadiidka rasuul lahi sal الlه عليه wasalam اxtiyaaطan qof la og yahay un baa xadiid laga maqlaya baynamaa qofka kaloo la aqoon iyadoo suuragal ay tahay inuu asiibo yaa haddana waxaan la hubinaan la yaa la diiday majhuulka iyo mubhamka iyo wixii lamid ah marka wuxuu ri atacdiilu cadilinta oo caadil waa ninkan la yihaahdo maqbuul waa la aqbalay min gayri dikri sababihi sababkiisa sababkiisaasoon la sheegaynin calى اmadhab الصaxiix اlmashhuur madhabka صaxiixa oo caanka ah looma baahno ninka la tacdiilinayo waxaa ku filan fulan waa hiqa la fulan waa maqbuul fulan waxa weeyaan eh, maxaan ku ihaha صaxiix اlxadiid in la yihaahdo yaa kaga filan laakin fulan waa iqa wuxuu iqa ku yahay kayta kayta kayta ina tiraado sababti sheegtid looma baahno leesh lianna asbaabahu asbaaba tacdiili kahiiratun waa badan tahay yascubu dikruhaa in la sheego la tiriyo waa waa waa adag tahay fa ina dalika midkaas yuxwiju almucadila ninka tacdiilinaya wuxuu u dhibaato gelinaya u baahi gelinayaa ilaa an yaquula inuu yihahdo lam yafcal raawiga ma samaynin kada lam yartakib kada facala kada fayacudu inuu tiriyo jamiica maa yufasaqu bificlihi wixii ficilkiisa lagu faasiq yeelayo aw bitarkihi wixii in laga taga faasiq lagu noqonayo inuu tiriyo ubaahnaanayo wadalika shaaqun jiddan qofkii haddii la tacdiilina in ina tiraayo fulaan dadka maxanto fulaan salaada dukadaa zakada waa bixiyaa khamra ma cabo zina ma sameeyo waa kayta kayta wixii muxarumaadka ahaay oo dhanna ina tiri ma samaynin wixii layska rabo o dhanna waa sameey ina tiraadi haddii hala tiriya la yihahdo hal dhinaanba laga bixinin marka maadaama hada tacdiil asbaabuhu katiira waxaa ku filan in lasoo aruuriyo la yihahdo fulanun hiqa fulanun cadlun in la yihahdo lasoo aruuriya yaa yaa yaa ku filan buri cadliga waa laisku waafaqeen sidaas khilaafka ma joogo iyadoo daahiru lmuslimiin ay cadaalo ahayd yaana xadiidkii haloogu dadaalo ee yaan lagu kaaftoomayn mujarad dawaahir aan lagu kaaftoominaa la yihi haddiiba haddana tacdiilkii la helay in haddana lasiira maya asbaabu tacdiil inaad sheegtid waxay noqonaysaa takliif maa laa yutaaq wa huwa mamnuuc hada tacdiilkii weyaan wa ama aljarxu ninkii raawiga haddii la dhaawacayo yani fii diinihi jarxiga ama fi ama fii dabtihi aw fii diinihi jarxiga acniga fainahu jarxigii laa yuqbalu lama aqbalayo ilaa mufasiran mid la caday mubayana sabab sababkiisana u caddahaye mooye laga aqbali maayo buuri cadliga laba shay aan loo aqbalaynin ee tadi tajriix ilaa in la cadeeyo maahan mid musanifkaaba noo sheega ku laaban mayno asaa noo soo wad midda kale sidii cadligu wuu khilaafsan yahay yakfi litajriixi raawi dikru sababin waaxid baynamaa tacdiilka waxay u baahna u qabtaa waxaasuu qabtaa waxaasuu qabtaa waxaan ma qabto waxaan qabta adile laakin tajriixa waxaa kaaga filan ninkan khamrow caba haddaa tiraa khalaas ninkan salaad ma dukado waa dhamaatay ninkan zaka ma bixiyo ninkan saariq waayo haddaaba wax muxaram a sharciga aada u sheegtid ama wax waajib ficlihu inuu ka tagaa aada sheegtid khalaas xabadaasaaba kaaga filan sidaa daraaddeeda waxaa weyaan horta in loo cadeeyo ay waajib noqoto ko midda labaad waa midda musanifka sheegay lianna annaasa dadkii yakhtalifuuna way isku khilaafayaan fii maa yujaraxu wamaa laa yujarax waxa oo raawi lagu jaraaxayn karo iyo waxa aan dhaawacayn ama fi maa yajraxu wamaa laa yajraxu waxa raawigi jarxi gaarsiinayo iyo waxaan gaarsiinayni dadka way isku khilaafsan yihiin marka iskhilaafkaas awgeed yaa waxaa weeyaan waxaa loo baahday in la sheego fa yudliqu axaduhum axadkooda inuu sheegaa la arkaa har isuday fa axaduhum inuu sheegaa la itlaaqo biljarxi ninkan waa majruux inuu yihahdo binaan calaa amrin asoo ku dhisay amar amarka ictiqadahu u maleeyey oo ictiqaadi jarxan inuu yahay walaysa bijarxin awsan ahayn fi nafsi اlamr waxaa laga yaabaa baa lagu leeyahay dad oo min aimati naqdi ah inayna ukala baxsaneen waxa raawiga dhaawac u geysan karo iyo waxa kale marka qaarkeed marka waxaa laga yaaba anahu yujarixu raawi bima laysa bijarxin ictiqaada minhu ana hada ish inaa wuxuu arkaa fulaanan hadduu socdo wahuwa xaasiru ra'si inuuba maa muruadi waayo wabitaali yakunu majruuxa ninaaba saas laga yaabo inuu jarxi u arko marka abaa waxaa laleeyahay sidayn arrintaas u dhicin waxaad ninkan ku jarxisay oo daciif waa ah, aada ku tiriyey noo cadday saasaa laleeyahay laakin tan ishkaal waxay ku imaaneysaa ninka jaarixa ah ama naaqidka ah mucadilka ah ama mujarixa waxaa loo shardiya an yakuna caarifan biasbaab aljarx watacdiil maadaama oonba shardigaas u shardinay in la yidhaha shardigaas an yatawafara fiihi uma nuطaalibuhu bibayaani jarxihi nooc min atanaaqud yaa ku jira noo imaan doona saas markaa weligaa xasuus falaa budda waxaan laga maarmin min bayaani sababihi jarxiga sababtiisa liyundara in la fiiriya fima huwa jarxun am la waxa oo u sheegay jarxi inuu yahay in kale wa hada ظaahiru muqararu fi lfiqhi wa usuulihi maadaama ibnu صalaax uu nin faqiih yahay yani daa'ima yamiil ilى اlfuqahaa wayactamidu calى qowlihim kahiira baynamaa hada lbaab waxay ahayd a'imat naqdi in loo dhaafo ayb wadakara alkhaiib alxaafidu waxau sheegay anahu madhab اla'imati min xufaad اlxadiid madhabka in jarxiga looga baahan yahay in la tafsiiriyo fuqahada gaarku ma ahe madhabu aimati alxadiid weeyaan iyo wa nuqaadihi nuqaad jamcu naaqid ninka waxaa dacniya naaqid la yihahda wannaaqidu basiir lidalika dad badanaa waxay u haystaa kulamaa tacaqaba lmualifu liman taqadamahu inahu aclam minhu kitaab dhanaa la alifay kitaabkaas inay si kale kuula muuqato wax sahlan waay walidalika annaaqid basiir markiiah anahu yadharu lilmutaakiri maa khafiya cala mutaqadim waa dhici karta midda kale laysa kulu man naqada man qablahu ana kalaamahu saxiix waa laga yaaba ninkaa hore inuu ka fiican yahay horinta sax uu ku yahay marka ma aha mujarad naqdi laa yadulu calaa ana fulan afdal minhu fi hada albaab abada lakin tatabuc alcawraat waa sahlan ayb markaasuu yihi m mithlu lbukhaariy muslim wagayrihima walidalika sidaas awgeed baa ixtaja albukhaari ou xujaystay bijamaacatin jamaacadoo sabaqa ou hormaray min gayrihi bukhaari gayrkiisa aljarxu lahum inay jarxiyeen dad oo bukhaari ka horeey ruwaad ay dhaawaceen oo jarxiyeen iyu bukhaari ah saxiixiisu u wari lam yactabir bidalika bitilka alaqwaal sababtana waxa weeyaan لأnhu lam yqtanic فiih mil wuxuu ku miaaliyey kacrima mawla bni cabaas radia allahu canhuma cikrima mawla bn magac labaad looma yaqaano waxa weeyaan sida naafi cilmiga ibn cumar usoo guuriyey yaa waxa weeyaan cikrimana naaqil ibn cilmi ibn cabaas uu yahay marka cikrima waa xaafid waa hiqa waa ma'muun lakin bacd الnaasi طacanuuhu fi ra'yi ibaadiya waa madhab min madaahib الkhawaarij alayhi waxa weyan kana yu'min bihada اlmadhab sidaasa lidalika maalig yataxafad canhu haddii uu doono inuu wax ka wariyana magaciisa ma cadaynayo min ajli hada طacni aladi qiila inahu ulsiqa bihi wa xaqiiqana aan loo haynin yaa dad badanaya waxaa taxaashaw canhu bukhaari lam yactabir bidalik وأخرج له وصواب معه وكإسماعيل بن أبي أويس وعاaصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم إسماعيل بن أبي أويس waa شeek من أم من من من أهل الحديث ah لكن كان في حفظه ضعف ولذلك بخاري لما أتى إليه وxuu ri usuushaadi isoo bx bukhaari waxa weeyaan raawigan intuusan ka warinin iyou yaqaanaa jamiicu marwiyaati maa laha wamaa calayha xaafid macnaheeda saas u ah marka asoo yaqaana axaadiida ismaaciil ibn abi aways yo intuu u yimiday buu axaadiidkii asiga uu arkay inahaa tattafiqa maca shardihi uu ka doortay shardigaas markuu ka doortay axaadiidka intikaabuu ku sameeyey walidalika ismaaciil wuxuu dhihi jiray baa la yihi axaadiidkii ka doorto calaamayuu saaran jiray xadiidkan bukhaariyaa doortay kaana yactazu bihi marka qof intuu yimaado u yihaahdo ismaaciil bn abi aways min rijaali bukhaari wa kulu maa rawaahu saxiix ma ah inama اkhtaara minhu min axaadiiثi maa yuwaafiqu calى shardihi wataxaasha can اlbaqiya marka lama dhihi karo calى shardi الbukhaari lama dhihi karo wacaasim bn caliyin alwasiti weeyaan asne waa nin saduuq ah yani xadiiثu laa yanzilu can darajati اlxasan lakin hal yasil ilى darajati الصaxiix mumkin an الbukhaari rawaa lahu bاlmutaabacaat وcmar bn marzuq albahili wahada gariib min ibn صلاح ninkaan oo cmar bn marzuq markaa taraajimtiis u laabatid culamada waxay isku waafaqsan anahu hiqat xaafid lakin rubama wahima aw qad yakunu lahu bacdu alawhaam wahada laa yaslam minhu axad marka taas lama dhigi karo kuwaa kale la darajo ma ah ayb waxtaja muslimun ay cala infiraad bisuwayd bni saciid alharawi wa jamaacatin ishtahara طacnu fiihi muslimna qaar kale u wariyay oo caanku ah inay dhaawacsan yihiin waal ninkan suwayd bna saciid oo kale fii aslihi waa saduuq laakinahu camiya fakaana yatalaqan fiiri farqiga bukhaari iyo muslim udhexeeya ninka haddii yatalaqan lagu yihahdo waxa weya nin kastaba axaadiistaadi xadiidkan waa xadiistaadi weeyaan markuu yahay waa yahay kuyigi weeyaan u leeyahy talaqunka talqiinka saas bmacnaa anahu yulaqan lahu min min gayri xadiiثi fayaqbal calى anaha axaadiiثu ayb markaasuu uri whakada facala abu dawud asijistani wadalika daalun waxau tusinayaa calى anahum dahabuu inay ku tageen إلى أن الجرح laa yahbutu inuusan sugnaanaynin إلا idaa fusira sababuhu sababtiisa in la caday maahin wamadaahibu nuqaad lirijaali haamidatun mukhtalifa dadka wax naqdiyo madaahibtoodana waa kaamida mid qarsoon mukhtalifatan kalena iskana khilaafsan sida hadda waxa ku fasiray musanifka saas uma ah mar horta waxaa lagu haystaa abu daawuud fi masaafi albukaari wa muslim ku sheego sax bukhaari abu dawud asaaba sheegay axaadiis daciif ah oo weliba ruwaadkooda shadiid dacfi ah inuu sunanta ku warinayo idaa lam yajid fi lbaabi غayrahu xatى laa yuqaala ina hunaaka xadiiثa tarakahu abu dawud kama bayanahu fi risaalati nuqta weya waa taan hore usoo sheegnay ruwaad badan ou ka aamusay o bacduhum yasilu ilى darajati اlwadci iyo haddana sunantiisa ku jirta marka abu dawud lam yaqsid an yantakiba wala an yaktaara صaxiixa min اaxaadiid bal akraja jamiica asnaaf اaxaadiid taas waa mid weeyaan midda kale markuu bukhaari iyo muslim ay ruwaad hortooda laga hadlay ay wax u wariyeen laysa dalika raajican ilaa ana aljarxa gayra mufasar ma ah laakin waxa weyaan jarxigaas habo fasirnaade e miday ku qanceen ma aha waxaa la raajix noqday qowlu man cadalahu waqadama lidaliil cikrima waxaa lagu diray ray ibaadiya waa dee jarxi mufasara aw ah wa maca dalika bukaari lam yaltafit lianna awalan hubuut ay ubaahan tahay midda kale ana man rumiya fiiri ninkan waa anahu yactaqid bilmadhab wa bayna anahu yutaham bira'yi aw yurmaa bihi waa kala duwan yihi marka taas oo kale raawiga loogama tegay marka inuu ku fasiro ma aha لأn الجرح اladي فيhim غayr mfsr ma aha lakin bخaarي iyo mslim min أmaة الnqdi ay kamid yihiin markii ay aaraada hore isticraadadaan markay u arkaan inuusan muctabar ahayn jarxigaas lisababi aw lakar waa ilgaynaya wayukrijuuna lisaaxibi hada raawi axaadiiثah hada huwa الsawaab lakin laysa lأnhu mfsr ma aha sax maataas ayb wacaqada alkhaibu baaban baab buu guntay fii bacdi akhbaari man ashkaas akhbaartooda qaarkood istufsira la weydiiyey fii jarxihi oo fadakara sheegay maa laa yasluxu jaarixan khaiib fii kitaabihi alkifaaya baabbu wuxuu u gaar yeelay dad oo aimatu naqdi kamid ah eh, ee dad dacniyeen markii la weydiiyena waxaan jarxi ahan ku fasiray baabkaasuu kitaabka uqay minhaa waxaa kamid ah can shucbata anahu qiila lahu in la yihi lima tarakta xadiida fulan faqaala wuxuu ra-aytu waan arkay yarkudu asoo kushileynayo calaa birdownin fataraktu xadiidahu waxaan arkay bu ri isagoo oo oo faras ku baqlaynaya aan arkay bu ri birdown waa nooc min alfaras waliba waxay quyuul alcajam baa la yihahda markaasuu yihi fataraktu xadiiahu marka waxay noqotay qofkii raawiga ahaa inuu faras qurxan fuulo ou dadkii ku dhex cararo maceeb bay keentaa marka shucba wuxuu u arkay ninka oo muxadidka ah tawaaduc iyo zuhdi iyo b albucdu can almanaadir walubaha in laga fogaado inay habboon tahay haadaa waxa weeyaan wanaag oo dheeraado qofka naftigiisa an yasca ilaa hadmi nafsihi waa loo baahan yahay laakin laysa ana dalika muxaram ma ah laakin waxaa la yaab leh kownu shucba qaala fi hada rajul hal huwa ma lagu tirinaa dadka aanan aqoonin asbaab ljarxi ay u baahan tahay in laga tafsiiriyo waawa ninka dham oo naqdiga lasoo laga soo gaaray shucbo weeyaan marka asiga haddii la yihaahdo jarxigiisa lama aqbalayo liana mithaala waaxida min miaati lmithaal bal aalaaf loogama dhigayo marka cinwaan oo ana shucba yuxtaaju ilaa man takalama fiihi laabudda min bayaan sababi qaacida ma aha ayb wa minha can muslim bn ibrahim waa farahidi anahu su-ila in la weydiiyey can xadiidi saalix اlmuri aa la weydiiyey saalix اlmuri waa nin qaas ah صaalح ibn bashir almuri yaa la yihahda nin ku caan baxay qisooyinka nin kaloo naaqid aha jiro laakin kaas ma ah markii la weydiiyey markaasuu ri maa yusnacu bisaalixin saalix maxaa lagu sameynaa u faa-iida leeyahay dakaruuhu yawman bay sheegeen asay soo hadal qaadeen saalixa lasoo hadal qaaday cinda xamaad ibni salama ayaa lagu soo hadal qaaday faاmtakata xamaadun xamaadna waa waxa weeyaan waa xaaka tuftay المkاط waa weyaan waa candhuufada ay qashinka la socoto markii lyiri صاlح بن bشيr الmri maxaa tia markaas u yiri waxaa loo fahmay ninkaas waa nin la tufay wax kasoo qaad uu leeyahay ma laha sidaasaa marka waaa lyidhi mjarad waxaa laga yaaba tasaadf inay dhacday ninkaa marka la weydiinayo ninkaana dhunta wax kaga dhageen wax iska tufay laysa anahu yaqsid bdalika s aلطacna fi صاalح dhici karto marka yani cibaara sariixa min xamaad anahu takalama saalix daciif waay lakin hada laa yuqad minhu ish atajriih qultu wuxuu ri ibn صلاح wlqائl an yaqula inama yctamid الnaasu fi jarxi الruwaati wa raddi xadiiثihim calى اlkutub alati صنفha aئmaة الxadiiثi fi اljarxi aw fi اljarxi wالtacdiil ilى akhirih marka wuxuu ri maadaama amiriyey markaad macno guud ufahamtid kadib way sahlananay maadaama amiriyey jarxiga wuxuu u baahan yahay sababtiisa in la caddeeyo waxaa ishkaal ku imaanaysaa kutub uljarxi watacdiil boqol kiiba sagaashan alfaad jarxi oon tafsiir lahaynaa soo arooray marka haddii saas aan idhaahdo hadalkii aimada ay sheegeen oo dhan wax kasoo qaadla mn mala miya kayfaya idan marka qof hadduu sidaas yiraahdo waxaan ugu jawaabayaa marka taas wa intaa weyaan waliqaa'ilin wuxuu leeyahay an yaquula inamaa yactamidu الnaasu dadka waxay cugsanayaan fi jarxi ruwaati ruwaadki in la طacniyo iyo waraddi xadiidihim xadiidkooda in la diida cala lkutubi bay cugsanayaan alatii kutubtoo sanafaha aimat اlxadiid xadiidka aimadiisa ay sanifeen fi ljarxi ay ku sanifeen aw fi ljarxi watacdiil oo isla jira ay ku sanifeen waqala waxaa yar maa yatacaraduuna fiiha waxay u banbaxayaan libayaani sabab sababta inay caddeeyaanna waa yar tahay bal yaktasiruuna waxay ku gaabsanayaan calaa mujaradi qowlihim fulanu daciif wa fulanu laysa bishay wanaxdaw dalika jarxi mujmal aw oo ninkan waxa weyaan waa daciif liannii caradtu riwaayaati calaa riwaayati lxufaar fawajadtuhaa mukhaalifa madhin ninkan waa daciif liannahu laysa cindahu diin wara-aytuhu yafcalu kayta wakada mana dhig lakin fulan ضaciif fulan laysa bishay fulan matruk fulan kayta saas hala leeyahy ama waxay leeyihiin aw hada xadiiثu ضaciif wahada xadiiثu غayru ضaciif wadaxwu naxu dalika sababtii uu ضaciif ku yahay xadiidkan iyo sababtuu صaxiix ku yahay ma sheegi marka faاshtiraatu bayaani sabab tan waa ulajeedada faاshtiraatu bayaani sabab sababta in la cadeeya haddii la shardiyo yufdii wuxuu gaarsiinayaa ilaa tactiili dalika kutubtaa waxa ku qoran oo dhan in la tuuro iyo wasadi baabiljarxi jarxiga baabtiisa dhan in la owdo fi laglab alakhar marka ishkaalkaas hadduu nin soo jeediyo wa jawaabuhu waxaan leeyahay saas weyaan nin hadduu yihahdo sheikow adiga waxaa tidhi ruwaadii waxaa loogaga baahan yahay nin kasta oo lada eh, la daciifinayo dacfigiisa waa inuu mufasaro ahaado hadalkii aada noo sheegtay waxaa diidaya kutub aimati اljarx watacdiil oo ruwaadkii igoo daciifina sababtiina aan sheegayn ma hadalkaadaan qaadanaa oo kutubtii maan tuurna ma kutubtii aan ictibaarinaa hadalkaada jawaab u baahan intaas ishkaalkaas markaasaan ka jawaabayaa buuri anna dalika midkaas wa in lam nactamidhu aanba cogsanin kutubta jarxiga ku yaallo oo mujmalka yaanba cogsanin fii isbaati ljarxi raawiga in lagu dhaawaca in la sugayaan baan u cogsanine iyo walxukmi bihi faqad ictamadnaahu hadalkaas oo oo kutubta ku qoran waa ictimaadaynaa fii ana tawaqufanaa annaga ka istaagitaankeenna can qabuuli xadiidi man shaksi xadiidkiisa la aqbala aan ka istaagno qaaluu fiihi ay yihaahdeen mila dalika binaaan anagoo ku dhisayno calaa ana dalika midkaas oo jarxiga mujmalka ah awqaca cindanaa anaga agteena wuxuu riday fiihim fi ruwaati lmajruuxiina jarxan mujmalan riibatan ou ku riday riibadoo qawiya adag yuujibu miluhaa riibadaas wixii lamid ay waajibinaysa atawaquf meel wuxuu la aaday aan cajiib ah wuxuu ri sidan hadalkii hore kuu sheegaa jirto oo jarxi oo mufasar aan ahayn lama aqbalayo ayb waxaa kutubta ku yaalanay waxau leey waxaa kutubta ku yaallo oo mujmalka macnaheeda ma aha inaan ayadaas intan qaadano raawi aan ku daciifinayna ma aha ayb mal fi ma ma huwa alamru waxaan u qaadanaynaa jarxigaas ninkan waa la jarxiyey wax lagu jarxiyana mahayna shakiya nagu dhalinaysa shakiga wuxuuna gaarsiinaa inaan idaa riwaayaadkiisa ninkaan hala joojiyo ilaa jarxigii mufasar in looga helo ama wax diida intaa laga helo inaan iska joojin kutubta markay waxa ku dhex jiro xaalkaasaan ka qaadanaynaa wey hadalkaas waxa weeyaan lahu khutuuratuhu sida sawaabkaa waxa weeyaan ruwaadkii saddexay u qaybsamaa nin waxa weeyaan waa la isku waafaqsanya inuu hiqa yahay fulaan hiqa hiqa hiqa hiqa hada laa kalaama caleyh ninna waa laisku waafaqsan yahay daciif daciif daciif laysa bishay hada munkar hada matruuk hada sayi lxifdi alfaadi marka laysku soo ariy kuluhaa alfaad tuaddi ila dacf ruwaadka oo la daciifiyey oo khilaaf uu ka joogin walow jarxigooda mujmalba ha ahaadee in la qaato waajib weeyaan hadalkan uu asiga sheegay hal xaalay ku imaan kartaa haddii raawigii aqwaal ay kusoo wado aroorto aqwaashina mukhtalifa ay tahay nina hiqa buu leeyahay nin wuxuu leeyahay xadiiduhu waa daciif nin wuxuu leeyahay waa saduuq haddii laysku khilaafo waxaa laleeyahay marka sida ibnu xajar iyo keyrkiisa ninkaan haddii mar waa hiqa la yidhi darajaa usugnaatay darajadaas in laga soo dejiyo waxay u baahan tahay cilmi yaqiini ah yumkin ictimaad caleyh marka jarxigii mujmalkahay maanta lama aqbali karo leesh liannahu yunaaqidu saraaxatan bima habata lihada araawi min atacdiil jarxigii mujmalka ahay marka hadduusan tafsiir wadanin muqaabilina tawhiiq ou yahay raawigaas waa la socodsiinaya walihada ma nadri kayfa maada jaraxahu وعندنا أصل أن هذا الرجل مسلم وهو طالب علم الحديث وفوق ذلك عدله فلان وفلان intaas marka isku daro ninkaa waa la socodsiina hada huwa sawaab laakin in la yihahdo kulu jarxin mujmal oo kutubta ku qoran lama qaadanayo kalaam socona walidalika ibnu ibnu kahiir fi kitaabi ikhtisaar culuum alxadiid ori waxaa wax jira ma ah kutubta aimada lagu kalsoon yahay ee cilmigan ictibaarka u leh hadalka ay raawi ku daciifiyaan walow kaana mujmalan ba had yu'kad minhum musalaman wax ka hor imaana idoon jirin aan la raadinaynin liannana ishtaradnaa fi raawi annaaqid an yakuna caarifan bilasbaab warican taqiyan diin inuu leeyahay intii hadduu leeyahay wuxuu noo sheegay waa qaadanayna marka hadalkaa ibnu salax meeshuu ku sheegay siduu u sheegay maaha nuqdadaas weligaha ilool uma man inzaaxat canhu riibatu minhum bibaxthin can xaalihi awjaba hiqa bicadaalatihi qabilnaa xadiidahu walam natawaqaf uma man inzaaxat canhu ninkay ka faydmato inzaaxa hadi ad haddii meeshaan maalan daahiye oo kale ay ku xiran tahay oo saa loo jiido inziyaaxa la yihahda wixii haddii la faydo hadday ka fogaato waxaad dhifto hadday marka man inzaaxad canhu riiba ninkii riibadii ka fogaato oy ka ay macnaha ka foga ay ka jeesato bibaxthin ay ugu jeesato can xaalihi la baxhiyo baxthigoo awjaba hiqata bicadaalatihi inuu caadil yahay nagu waajibisay qabilna xadiidahu waxa u leeyahay ninkii asiga ahaa oo jarxiga mujmalka uu ku jiray haddiin raadin intaan bilaawno baxdiga uuna gaarsiiyo ina ninkaan cadaala inuu leeyahay kalsooni ah haddii uuna gaarsiiyo qabilnaa xadiidahu walam natawaqaf oo kuwii kale o aan niriyey ninkii daciif la yiri siga hadalkiisu daba socdaa haddii ninkaan daciif yiri aan la fasirin shaki u nagu dhaliyey tadciifkaasna maku camal siinayno mana ihmaalinayno laakin shaki yaana anka istaagay in qiila maa qiila in sidqan waa in kadiba sidaas oo kale ayaan leenahay bu ninkii asiga ahay oon ka istaagnay haddaan baxdi intaan kula kacno baxdiga uuna gaarsiiyey inay cadaalaysa aan ku kalsoonna qabilna xadiidahu uma man insaaxat canhu ninkay ka fogaato ka weecato arriibatu minhum min haulaai aladiina ducifuu dacfan mujmala ببحثin يبحث baan ii qoran lakin ببحثin can xaalihi xaalkiisa la baxhiyo awgeed shakiga hadduu ka dhamaado baxhiga أwjaba ثiqata waajibi in lagu kalsoonaado bcadaalatihi saas hadday dhacdo qabilnaa xadiiثa walam natawaqf ninkii awal aan ضacfi mujmal ku haynay haddii baxhi ku celinay aan helnay wax tawsiiq gaarsiinayo xadiidkiisa waan aqbalayna waxaa kamidi kaladina اxtaja bihim saaxibaa aلصaxiix labada صaxiix labadii nimo u saaxibkoo alifay dadkii xujiyeysteen oo kale iyo wagayruhumaa dadka صaxiixa alifay oo aan ahayn saba صaxiix ibn khusaymi wixii lamid oo miman kamid e masahum ou taabtay mithlu hada اljarx jarxigan iyo wixii la hadlay min gayrihi min gayri asxaabi الصxaax haddaan aragna bu uri nin raawiya fiihi dacfun mujmal tadciif mujmal oo aan aragna in bukhaari muslim ama nin nafsigiisa shardi ugu dhigay saxiix inuu wari inay wax u wariyeen haddaan aragno waxay nagu dhalina xadiidkiisa ina aqbalan lianna haaulaa waxa weya asxaabu saxiix raawiga ay wax u wariyaan waxaa lagu magacaabaa tacdiil ficli firiya nin baa u ibnu maciina daciifiy wa akraja lahu lbukhaari fi saxiix waxa weeyaan bukhaari kownuhu akraja lahu fi saxiix hada tacdiil bilficli la bilqowl liana albukhaari kownuhu ra-a ana hada yaslux xadiiduhu lisaxiix waxa weeyaan tacdiil min albukhaari marka tacdiilkaas bukhaari iyo tadciifkii ibnu maciin oo mujmalka ahay marka isu keeno tacbiirkiiaan qaadanayna un saaxibo saxiixkiisa ahay saas weyaan intaas alraabicatu midda afaraad ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii annahu hal yahbut aljarxu waatacdiil biqowli waaxidin aw laa budda min ithnayn culamada waxay isku khilaafeen markii la tacdiilinayo raawigan ma waxaa laleeyahay laba nin iyo wax ka badan inay tacdiiliso oo fulaan hiqa waa i ama hal nin waa lagu filan yahay hal yahbutu jarxu watacdiilu ma sugnaanayo biqowlin waaxidin qof hal darkiisa hal keli ah qof ama ku filnaanayo aw laabudda min itnayn ama laba nin waa lagama maarmaan fa minhum waxaa kamide culamadii man qaala ina yihi laa yahbutu dalika tacdiilkii ama tajriixii ma sugnaanayo ila bitnayn kama fi ljarxi watacdiil fi shahaadaat markhaatiga fiiri waxa weyaan ixaalatu makhtulifa fiih calaa ma tufiqa caleyh masalahan isku haysanaa masaladii aad leedahay waxay lamid tahay midaan isku waafaqsanan ninkaan raawigaa ah inuu nin keliya ah ibnu maciin ama shucba ama ibnu qataan inuu yiraahdo maku filan tahay ninkaan waafiqa ama nin labaadaa loo baahan yahay qolana saanay tiri qolo saan qoladii tiri labaa loo baahan yahay waxay tiri waxay wala mid tahay shahaadaadka shahaadadii shay haddii la markhaati kacayo nin hadduu adiga ad aada markhaati u keensatid laba nin nin kasta oo aada keensatid wuxuu kaaga baahanya laba nin oo taskiyeysa ninka xataa yuqbala qowluhu fi shahaadatihi ma aha mathalan maal baa nin oo kaa dhacay laba markhaati aa loo baahan yahay ayib labadii markhaati amaal nin iyo laba naagood waxay ahaataba labadii ninay waxay u baahanyiin nin kastaba laba nin oo sii tacdiiliyo marka middaan waa isku waafaqsannahay ina ninka adiga markhaatiga ugalay inuu cadli ahaado cadaaladiis in tathbutu b bitnaini ninkaan yaa yaqaana xaafadiia loo laabana nin fiican weyaan salaadii dukada kayd riwaayadin taasay lamid tahay marka waxaa leeya labadoodii laba isku mid ma noqon karto sida cilla musanifka uu sheegi doono waxa weeyaan xadiidka raawiga warinaya waxaa asal xadiidka yuqbalu fi lxadiidi riwaayatu waaxidin walow lam yushaariku gayruhu xadiidkii oo asal ah haddii nin raawi ah keligiis xadiidki inuu wariyo la aqbalay inuu nin kale ninkaan warina u tacdiiliyana maxaa lagu diidaya liana araawi farcun can riwaayati faidaa qubilat iriwaaya bishaksin waaxid xadiid inama alacmaalu binniyaat cumar bin khataab wariyo waxda waxaa ka wariyey calqama khalaas calqama keligiisa soo wariyey waa qaadanay xadiidki in calqama yaa yaqaan haddii la yihahdo hal nin hadduu noo yaqaano in lagu filnaana saasay noqonaysaa taa weyaan midda kale waxa weeyaan qiyaasu riwaaya cala ashahaada min baabi qiyaasi lmukhtalafi fiih calaa mukhtalafi fiih shahaadada naftigeeda laysku haystaa abu xaniifa abu yuusuf wahu min aimati الfuqahaa waxay aaminsan yihiin labadii nin oo markhaati aad la timiday hal hal nin waa ku filan yahay tacdiilintooda marka mas'aladan ad iga dhigaysid shahaadada inay musallam tahay in ninkii shaahid ebalaba u baahan yahay xataa layskuma waafaqsano madhab muctabar ah wuxuu aaminsan yahay in ninka markhaatiga kuu noqonay haddii nin keli u tacdiiliy in la qaadan karo marka laa haadaka صaxiix walaa hada صaxiix marka qowlka صaxiixa waxa weeyaan ana alwaaxida yuktafaa bitacdiilih wa minhum man qaala ninka ini yiraa kamide wahwa صaxiixu qowlkan labaad oo midaa lagu kaaftoomaa dhahaya صaxiixa aladi اkhtaarahu الxaafiظ abu bakr الkhaطib wغayruhu أنه أن الجرح أو التعديل يثبت بواحد ليش لأن العدد tirada lam yushtarad looma shardin fii qabuuli khabr kabarki in la aqbalo lama dhihin khabar kastoo nebiga la warinayo laba qofood inay wariye waan waa lama dhihin laakiin nin caadil hadduu nebiga kasoo wariyo xadiidka waa la aqbalaya wa tacdiilu raawina sidaas waay falam yushtarad lama shardinayo markaas fii jarxi raawihi wa tacdiilihi ninka khabarka wariye in la tacdiiliyo ama la jarxiyo looma shardinayo cadadkii bkhilaafi shahaadaat oo shahaadada way ka duwan tahay bule riwaayada iyo shahaadada meelna way isaga yimaadaan meelna way ku kala tegsan yihiin ninkii rabo asuyuuطi fi hada اlmowqif wuxuu ku ku cadeey ma maa yaftariqu aw taftariqu can الshahaada shan iyo toban farqi yuu u sheegay marka shay laba laba shay oo laba iyo toban farqi ama shan iyo toban farqi udhe ay udhexeeyaan ma dhihi kerit anani aqiisu hada calى hada liana alqiyaasa yushtarط an tataxaqaqa alcilatu fi اlasli kama tataxalaqu ish fi lfarc ama tataxaqaqu fi lfarci kama hiya fi اlasl ayb alkhamisatu ida اجtamaca fi shakصi jarxu watacdiil faljarxu muqadamu لأn اlmucadila yukbiru cama dahara min xaalihi wاljaarixu yukbiru can baطini khafiya calى اlmucadili ayb ida اجtamaca fi shakصi waaxidi jarxu watacdiil min qibali shaykayn ninkaana wuxuu leeyahy waa cadli ninkaana wuxuu leeyahy daciif waay marka waa iski waa hal nin aqwaashina waa iskhilaaf markaasuu ri faljarxu muqadamu jarxiga waa la hormarinayaa لأna الmcadila ninka wax tacdiiliyay yukbiru wuxuu ka waramayaa camaa dahara min xaalihi markuu ninkaa waafiqa leeyahay wanaagiisa salaadiisa santigiisa cibaadadiisu ku dhistay baynamaa wاljaarixu yukbiru ou khabraya can baطini wax qarsoon khafي calى اlmucadili لأnna waa sidii hore usoo sheegno asbaabta wax lagu tacdiilna waa badan tahay ninkaan oo fiican oo yaad adiga dadka ku dhaxray waxa hoos uu sameynaa ma ogi nin oo anaga naga mid ah ninkan wuxuu og yahay khaslad gaar ou sameynayo annaga way naga qarsoon tahay marka tacdiilkeeni laa yunaafi jarx almujarix can baطin khafي calى اmucadili taas weeyaan marka qowlka صaxiixa taas weeyaan wlأna اlmujarixa cindahu ziyaadaة cilmi lam yaclam bihi almucadilu wuxuusan ogeynu og yahay dadaa jira macaasida ay sameynayaan la qarsoomayo wama statara min almacaasi khayru mima dahara laa shak laakin dadaa gooni ku ogaade marka adiga waxadan ogeynu ninkaan og yahay marka waxa weyaan arrin oo iska waadixa fain kaana cadad lmucadiliina dadka wax tacdiili cadadkooda akthar hadday yihiin faqad qiila atacdiilu awlaa waa qiil waaye lakin almuctabar صaxiix mahawa ama ha badnaadeen mucadiliinta ama ha yaraadeen ama ha isla mid noqdoono kuwa mujarixiinta calى kuli xaal aljarxu muqadam calى ish calى الtacdiil laakin hal xaala la yiri o hal xaala baa dhici karto altacdiil yuqadam calى jarxi mufasar wa huwa ma ida akbara almucadil ninkan wuxuu iri waxa weeyaan waa ضaciif lani ra-aytu yafcalu kada marka jarcigiisa waa mufasar ninkii mucadilkaa yihi arrintaas adiga aad ku ogtahay ani waa ku ogaah laakini calimtu ana xaalahu taxasanat bacdah wa taaba khalaas marka waxaa muuqato maanta mucadilkii lama sheegin fi raawi maa khafiya calayh inamaa wuxuu waan ogahay waxaan kula ogahay laakin cagsigeedaan ogaaday adiga kaa qarso hadihi اxaala qiila inahu waa nin la yiri oo kale fulan waxa weeyaan murtakibu kabiirati markaas lesh liannahu qatala fulana nin kalaaba wuxuu i ninkaas uu sheegaa ninkaa waa dila waa noolyahay anaaba soo arkay marka irtikaabu lkabiira sababuha kaana ish alqatl lakin tabayana an aladi zucima anahu maqtuul laa zaala xayan khalaas idan mila hadi umuur laa yuqaalu in aljarxa yuqadam liana almucadila qad calima maa calimahu lmujarix waziyaadata calى cilmih markaasuu yihi wصaxiixu wاladi calayhi اljumhuur ana aljarxa awlaa lima dakarnah wallahu aclam hadalkaas uu sheegay waa hadal sax weya aلsaadisatu laa yujziء الtacdiilu calى اlibhaami min gayri tasmiyati muadili mucaddali laa yujziu tacdiilu in qofkii la cadliyay ma gudayso cala alibhaami lagu tacdiiliyo min gayri tasmiyati lmucadali ninka la tacdiilinaa soon magaciisa la sheegin haddaa tila xadathanii man laa atahimuhu xadathanii fiqatu xadathanii alxaafidu daabitu magaciisa ma aadan sheegin tacdiil laakiin ninkii la tacdiiliyey magaciisaa la qariyay cala alibhaam wa hadana xadaثnii rajul ثiqat rajul hada man huwa mubham ibhaam wa marka hadday saas tiraahda laa yujzi-u maxaa maxaa sababa waxaa dhici karta ninkan adiga hiqada kula ah fii ma dahara laka annahu majruuxun cinda gayrika oo waxaadan ogeyn inuu ku og yahay markaasaan ku kala baxna magaciisa intaa keliya waadix masaladaas ayb faإida qaala xadaثani ثiqatu aw naxwa dalika qaala naxwa dalika muktasira calayhi asoo sidaas ku gaabsaday hadduu yiha xadaثani ثiqatu محamed بن mسلم الزهري <laughs> ma في مشkلة waa twثiiqisay magacina waa sheegtay waxaan lena وثqه فulan ma في أي مشkلة lakin waxa wy مktasira عalى الإبهاam xadaثnي ثiqة bs lam يkتفى bه lagu kaaftoomi maayo فيma ذakrh الخطيب الحاaفظ والصayrفي في الفقيه وغayrهma hadalkaas laguma kaaftoomayo khilaafa لman اkتفى بذalika qowl yaro ضaciif ayaa ku jira leesh wadalika liannahu qad yakunu raawigaas la tawhiiqiyey magiciisana aan la sheegin qad yakunu iqatan inuu yahaa dhici karta cindahu cinda almucadili bialfaad alibhaam wagayruhu ninkaas gayrkiisana qad iطalaca calaa jarxihi bima huwa jaarixu cindahu waxaa dhici karta ninkan oo lafdiga ibhaamka u isticmaalay inuu asiga agtiisa fiqa ka yahay wagayruhu gayr lmucadili qad iطalaca calaa jarxihi ninkaas la tacdiiliyey wa huwa mubham inuu ninka kale ku og yahay jarxi inuu ku og yahay bimaa lagu jarxiyo huwa jaarixun cindahu aw bilijmaac inaba laysku waafaqsan yahayba ninkaas inuu daciif yahayba las ninkaan xadathani iqatu dhahay in laysku waafaqsan yahay ijmaac inuu yahayba dhici karto fayaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa an yusamiyahu inuu magaciisa noo sheego xataa yucraf ha ha qarqarin wax la qariy qurun baa ku jira liraa banaanka soo sheeg bal idraabuhu ka jeesashadiisa can tasmiyatihi inuu magacaabo uu ka aamusay muriibun waa mid shaki gelinaayo yuuqicu fi lqulubi qalbiyaashana dhexridayo taradudan in ninkaa laga istaago lees ninkaan oo magaciisa la sheegaynin oo xadahana hiqatu laleeyahay maxaa keenay baa laleeyahay fain kaana alqaa'ilu lidalika midkaas sidaa yihi haddii uu yahay caaliman nin oo cilmi ku leh ajza'a dalika ninka xadathani hiqatu dhahay in kaana caaliman biasbaabi اljarxi oo muctamad lagu yahay ajza'a dalika fi xaqi man yuwaafiqhu fi madhabihi ninkii madhabkiisa ku waafaqsan xujay u noqonaysaa calى ma اkhtaarahu bacd maq laskuma waafaqsana bacd اmuxaqiqiin matala الshaafiعي xadathani hiqatu hadduu yihahdo wuxuu leeyahay sida saxda ah inaan laga aqbalaynin waa keligiisna maaha aymo badana isticmaalo sababta aan looga aqbalaynin asiga in la duraya ma ah laakin shaafici oo imaam jaliil ahaa tahay ninkan adiga oo hiqada kula ah qad yakunu majruuxan cinda gayrik sidaan u kala ogaano in lagugu waafaqsan yahay in lagugu diidan yahay magaciisa noo sheeg un baa laleeyahay marka laysa macnaa dalika cadama hiqa fi shaafici ko laakin waxau leey waxaa dhici karto inay dadka muqalidiin لimaam shaafici hadday yihaha xadaثanii iqatu imaamkoodii furuuca ka qaateen maadaama u yahay inay yidhahdaan anaga ninkoo noo tawsiiqina waa qaadin nooca waxaa bilaabanaya taqliidkii eh, acmaada ah yaa bilaabanaya markaasaa yihi waaqicaan aan usoo degno imaam shaafici aan kasoo qaadano xadathanii iqatu mar badan uu yihaahdaa lana og yahay dadkaas uu sida ku magacaabo hiqaad inay yihin mar badanaa laga hel xadathana hiqatu inuu yihahdo ninka uu magacaabayna daciif uu yahay mar badana wuxuu ihahda xadathani hiqatu can ibni jurayj bilxsaa walistiqraa waxaa lagu ogaaday ninkaas inuu ula jeedo muslim ibn khaalid azinji haddii axyaana yukfiihi shaafici wayaqulu xadathani hiqatu can ish can ibni jurayj muslim ibn khaalid waa sheikh oo muxtaram min ahli maka wa huwa faqiih walakinahu kahiiru اlkhaطأi wاlwahm fahuwa ضaciif min jihati xifdihi wamaca dalika wahaqahu الshaafiعي calى اlibhaam marka low kunaa nuxaabi axada laxaabeyn shaafici waxaa la yihi arrintaas ma dhacan ma dhici kar waxaa lamid ah la yihi الshaafiعي xadathanii hiqatu can saalix ibn tawama yu yaa laga wariyay waa la ogaaday saalix ninka uu kaga warinayo waxa weeyaan muhamed ibrahim ibn muhamed ibni abi yaxya almadani waa midka aan loo helin asbaabta imaamu shaafici ku ximbaarta inuu moxamed ibn ibrahim uu wax ka wariyo oo haddana uu hiqa kusii magacaabo lam yuujad lahu ay tafsiir لأn المحadiثiina وأmt مجمعuuna عalى ضعفihi bal minhm man kdbه waa nin mعtزili ah kaana ykلq الأحاadiiث لنusرaةi madhabih فiriya matrوk weeyaan وmaعa dalika imaaم الshaafiعي wuxuu ninkaa ugu wariyaa la garan way bal iska dhaaf inuu iqaba u ibhaam geliya iska dhaaf dad mutacasibaة الshaafiعiya waxay yihahdeen waxa weyaan anahu yarwi lahu fi fadaail acmaal markaasuu ibn xajar hadi mukhaalaf niman aqoonin imaam shaafici kutubtiisa bal yaxtaju bihi fi lusuul akthar mima yadkur lahu fi fi lfadaail bashar imaam shaafici bashar wahada eh, sidii hadda maalig oo kale ma ah maalig waxa weyaan laa yarwi an iqa ila can iqa laakin qofkii inaad adiga xaalkiisa kaa qarsoomo wa takhtaru bihi ishkaaliyad ma laha oo sida cabdilkariim ibn abilmakhaariq oo kale maalik u wariyey markii la raadina daciif ou noqday liannahu khafya caleyhi amruhu liannahu lam yakun min ahli madiina lakin shaafici hada qad carafahu wa saaxabahu wa jalasa macahu wa madhabahu alcaqadi ilaa gayri dalika calى kuli xaal waxa weeyaan ma min caalim ila walahu zalla low ana alinsana qalada kula caalim fi ma zalla fi kharaja min addiin sidaasaa la yihi marka haddaa inaa qabsato imaam shaaficiya maya maya ninka anig tawhiiqiyo laa atajaawazu marka waxaa lagu leeyahy cula islaamka culama oo shaafici lamid ou leeyahay sabaquuhu wacaasaruuhu wa minhum man taأkara canhu fabiأyi xaqin takhtaaru qowlahu calى gawri غayri ma huwa daliil ma hiy اxuja sharciya an ttabica alcaalima fima tarajaxa ladayka nacam taabaca waa taas lakin an tuqalidahu calى anahu aclam alaysa fi lislaami man huwa aclam minhu alaysa shuyukuhu aladina tacalama minhum lcilm aclam minhum waxa way jawaab aan taqliidka laga bixi karin weya ayb taas kasoo dhaaf wadakara alkhaibu alxaafidu ana alcaalima idaa qaala hadiu yihahdo kulu man rawaytu canhu fahuwa iqa a isku duubduub halagaga qaato kulu man rawaytu canhu fahuwa hiqa wain lam usamihi buuri aanba magacaabine laakin kalsooni iga qaata uma rawaa hadduu ka wariyo can man lam yusamihi fainahu yakunu muzakiyan lahu ninkaas asiga waa taskiyey غayra ana laa nacmalu btaskiyati hadihi kalaam jamiil waxaa lagu leeyahay hadalka uu sheegay man ma nulqih nactabir anahu waثaqahu dalika اlinsan can kuli man rawaahu lakin hal man waثaqtahu huwa twhiq ligayrik jawaabti la waaa leaha twhiqaada waa waa qaadanayna lakin dadkii kalaam badhiga in waafaquuka fatama ahlan wasahla idaa khaalafuuka ayda nartakim ila صaxiix min alaqwaal laakin wax la yihahda ma jirto fulan ma yihi khalaas yani wa daba hada lirasuuli الlahi sal الlahu alayه wasalam aladi laysa liaxadi qowl macahu iطlaaqa wa hada calى ma qadamnaahu liannahu waxa weeyaan qad yakunu hiqa cindaka wmuzakan lakin qad yakunu cinda gayrika caks sidaas weyaan aلsaabicatu إida rawى اlcadl can rajuli wasamaahu lam yujcal riwaayathu canhu tacdiila minhu lahu cinda akar اculamaai min ahli اxadiiثi wagayri mas'aladii kale xiriir la leedahay waa u dhowdahay idaa rawa alcadlu can rajulin hadduu ka wariyo wasamaahu ma qarin maanta ninka oo wax warinaya caadil ah laakin ninka la warin laga warinayo mujarad magaciisa un baa la tilmaamay keliya laakin ma dhihin fulan fulan ahiqa ma dhihin asiga laakin araawi canhu huwa cadlun wاlmarwi canhu musaman bas intaa weya lam yujcal riwaayatuhu riwaayadiisa canhu can arajul اmusama ou ka wariyo tacdiila lagama yeelay minhu min ashayki lahu lidalika raawi musama tacdiil uma noqonayso cinda akar الculamaaءi min ahli الxadiiثi wagayrihim tan waxaa weyaan ashal awdax min alati qablaha لan hal kul man rawى min aama can shaykin aw can raawin anahu yakun hiqa axmed ibnu xambal masalan ibnu maciin masalan shucba inay hiqaad yihiin waa la isku waafaqsanya hal kulu man rawow canhu yakun hiqa law kana kadalika lakana musnad imaam axmed kuluhu صaxiixa sax wala la walaa qaa'ila bih ayb marka min munaasaba dadaa laga sheegay oo ruwaad aima ah malik ibn anas سعيد بن أbي mريم cبدالرحمن بن مهدي اللهma صل على محمد شعبة afartaasaa la yihahdaa laa yarwuna ilا عن الثقاaت حتى شعبة waxaa la yihahda إذا kana في شعبة إذا kana في الإسناaد شعبة وشhaykhu مdلس أنه مأmuن waxaa la yihi meeshuu soo qaadana qalinkiisa qataadi أمثاalkiisu soo hor fariisana afkoodu fiirsana haddii uu qataada can fulan can fulan u yihahdo hal kelima qori maayo waa iska fariisana iskuma badaalinaya buu leetahay markuu qataada xadathanii ama samictu yihah markaasuu qoray markaasuu yihi anigaa idinkaga filan oo qataadi amhaalshii tadliiskooda aniga igu daaya marka dad sidaas oo kale a jiraan laakin maca dalika waxaa la arkay dad ay ka wariyeen laysa liannahum tacamadu riwaayat can ducafa lakin khafiya amruhum caleyh fiiri adiga riwaadkii nin aada u bararti inuu daciif yahay sida sufyaan thawri wa wa wa rag badanoo dicaafiga ka warinaya inaad adigoo daciif ku og aad ka warisid waa mas'ala inaad ka warisid calaa anahu hiqa inaad ugu warisid mas'alo kale wa marka maalik iyo keyrkiisa fulan waa hiqa ala yihi markaasuu law kaana hiqa la ra-aytahu fi kitaabi sida lagu yaqiini taxarigo keli a ah waxa way inqiطaacaad iyo balaaqaad iyo maraasil iyo kitaabkiisa ku badan laakin man yuxadiثu walidalika axmed ibn xambal wuxuu ida ida xadatha malik can rajuli laa nubali bihi markaas waa iska qaadanaynaa buuri sidaas waa rag u badanaa jiro laakin qaacida mia bilmia la dhihi kara ma jirto waxaa la arkay dad ay u malayn iqa in yihiin aysan ahayn haddana ayib وqاla bعض أhli الxadيiثi و bعض أصحaabi الshaafiعي waxay yihahdeen yujcal dalika midkaas waxaa laga yeelaya tacdiila minhm min الmcadili lahu liraawi الmsmى لأna dalika yatadamn tacdiil bay yihahdeen ninkan cadliga oo diintiisa aan ku kalsoonnahay xadiid nebiga nooga wari maayo ilaa nin uu ku kalsoon yahay mooye marka mujarad riwaayati tacdiil lahu ay yihahdeen والصحيiح huw الأول kalaamkan saliim u لأnnahu يجuuز waxaa banaan an yarwiya ninkaas cadliga inuu ka wariyo can غayri cadlin falaa ytadmn falaa تتضmن riwaayatه canhu tacdiilahu falam yتضmن mya falam yتضmن riwaayathu riwaayathu falam تتضmن ay ahayd lakin tatamamaa ku qoran aniga waaa ii qoran iya falam tatadaman riwaayatuhu riwaayat waa isku mid le qad jaaatkum bayinat iyo qad jaakum mawcidat min rabbikum hadduu muanadka u majaaziya taaniid yahay yajuuzu ilxaaqu ficlihi bitaa wacadamuha sax wala la khalaas laakin sida fasixa falam tatadaman riwaayatu canhu tacdiilahu sidaasaa ay ku saxda ayb wahaakada naqulu sidaas oo kale waxaan leenahay ina camala alcaalimi aw futiyaahu calaa wifqi xadiidin laysa xukma minhu bisixati dalika alxadiid masaladan waxaa la xiriirto lamid a ah buu leeyahay nin caalim ah haddaan aragna shay inuu sameeyo shaygaas ou sameynay xadiid la yaqaano oo waafaqsan yahay ma dhahayno mujarad ninkaan caalimka uusan samey binaan calaa ana dalika alxadiid inuu saxiix yahay waayo dhihi mayna bul leesh lاxtimaal ana hada sheikh yactamidu calaa gayri dalika alxadiid oo kan inuusan ahayn ama hadduu jawaabo fatwa hadduu jawaabo jawaabtiisana ay waafaqdo xadiid lawada yaqaano fatwada xadiidka waafaqday daliil umaa xadiidkan inuu haabit yahay lictimaad anahu yactamidu fi fatwahu calaa daliilin aakhar fi lmas'ala marka inuu yihaahdo xadiidkan waa saxiix un baa la qaadan karaa wahaakada naqul waxaan leenahay ina camala alcaalimi ninka caalimka ku camalfaldiisa calaa wifka xadiidi xadiid si waafaqsan hadduu ku camal falo aw futyaahu naqulu ina futyaahu futya alcaalimi ninka caalimka fatwadiisa calaa wifqi xadiiin aw wafqi xadiiin xadiid si waafaqsan oo u fatwoodo laysa ma aha xukman minhu min alcaalimi bisixati dalika alxadiid inuu xukmiye ma aha oo fatwadiisi iyo camalkiisa xadiidkaas waafaqay daliil umaa xadiidka inuu saxiix hadduusan dhihin xadiidki waa saxiix leesh لأnhu ninka mftiga ah laa yushtarط an yaxsura wayadkur jamiica adilati qad yakuna hada الxadيiث min jumlati aladila alati yaxtaju biha camalhu qad yakun lqiyaasin aw liaayati qur'aaniya aw lxadiiثi aakar anta laa yadharu lak marka kulamaa camila caalimu calىa camali inay tira camalkan wuxuu ula jeeday xadiid fulan man yuqطac laka dalika qad yactamidu calى gayrihi من aladila waa kalaam saliim ibnu ibnu kathiir yaa wuxuu ri mas'aladaas صح sax nadariyin ku ahaan kartaa in lam yakun fi lbaabi xadiidun gayruhu haddii baabka xadiid kale bu kusoo aroorin hal xadiid kale kusoo aroor daliil kale lama hayo sheikii caalimka ah oo naaqidka ahayne camila bihada almacamal almuwaafiq lihada alxadiid xadiiث aakhar marka saas hadday tahay waxaa la dhihi karaa sheekan ictabara hada alxadiid saalix lilxuja waxaa lamid haduu yihahdo mas'aladan xukumkeeda waa sidaas lidaliili qowli nabiy buri waa soo daliisha istidlaalu bاlxadiid calى xukmi sharciyi daliil calى hubuuti alxadiid sidaas ibn ibnu kahiir ciraaqi hadda waa intuu ku sheegay xataa hada wuxuu fiiha nadar maxaa dhici karta buu leeyahay sida hore aan u sheegnay oo laysa sharطa lilcaalimi an yadkura jamiica adilatihi qad yadkuru daliila ka hada اxadiid fi niyati xadiid aakhar yuqawi hada اxadiid waxaaba dhici karta fوqa dalika an yakuna min hada اcaalim miman yara taqdiim الxadiiث الضaciif calى ra'yi الrijaali wاlqiyaas marka maadaama kula hadi اxtimaalaat ay suuragashahay lama qaadanay waa l adaliil ida taطaraqa ilayh اxtimaal saqطa alاstidlaal bih ayb wakadalika mukhaalafaة lxadiiثi ninkii imaamka ahaay oo caalimka xadiidkii hadduu khilaafo laysa ma aha mukhaalafadii qadxan durid oo minhu min alcaalimi ka aada fi sixati sixati اxadiid walaa fi raawih adigana mas'alo kala wa waxa weyaa nin sheikh ah yaa camal buu sameeyey oo caalim ah oo naaqib ah camalka uu sameeyey waxaa la arkay xadiid la yaqaano fi hadihi masala kusoo arooray cagsigeeda inuu sameeyey ama afta calaa gayri maa dala caleyh hada xadiid marka waxaan leenahay miyaa sheeka xadiidkan wuxuu ugu wareegay oo u khilaafay liannahu xadiidkii waxa weeyaan waa daciif agtiisa saas may noqonaysaa markaasaa lilah lاxtimaal ana sheekh taraka hada الxadiid lima huwa aqwى minhu cindah aw tarakahu xiina اlcaml wاlfutya wahuwa gayru mutadakirin lilxadiid naasi asbaab badanaa imaan karto hadda maanta aan dhihi lahayn imaam kasta xadiidkii uu ka tagay waa daciif hadda aimadii mas'ala masaa'il badan isku wada khilaafeen hal kulu lmasaa'il alati khaalafa imaamu mucayan مqتضى حdيث الwاld فيha أن الأحاadيث ضعيiفة معنى ذلika mسألo kasta oo la isku khilaafo أحاadيث kusoo aroortay waxay noqonaysaa إma ضعيiفa بااتفاq أو ضعيifa عinda imaam معayn وlا qائl بذلik ayب wxu le الthاminة في rواaية المجهuل وهuوa في غرضna hna أqsع مجهuulka مصنفka siduu u شhaرحay wax badan oo isku dhexyaacy walidalika ibnu kahiira kaga wanaagsan siduu usoo dhaweeyey awalan saddex nuqta waa muhim inaad ogaataan kadib waad iska dul maraynaa keli a awalan ruwaad badan maadaama tajhiilka ama qofkan waa majhuul in la yihahdo waa umuur nisbiya qad yakunu hada araawi majhuula cinda imaamin wa macruufa عnda imam آkر hada min sunaة الbشhr hal hunaka أحad qad axaaطa بجamiع rwاaة الحadيث la min مqtضى dalika ninkan waaa laga yaaba majhuul waaa lagu leha cilmigaada intaad yahay un baad ka hadashay ninka adiga aada garan waysay ninku lamid ahaa gartay alcibraةu bman is biman carafa waadix wala la walidalika sida noo imaanta ruwaad badan oo fi صaحيixayn ku jiro iyo dad ah ima waxay yihahdeen majhuul ay yihahdeen markii la raadiyana wajadnaa ligayrihim anahum esh wahaquum hadihi iskaaliyadaas inay madaxaada ku jirto mithaalahu waxaan kusiina ibn xazmin alظaahiri ya waxaa layihi maxamed ibn ciisa ibn sawra ma taqaana markaasu hada rajul majhuul majhuul tirmidi fi nadar ibn xazmin majhuul waay markaasaa raggii ka dambeeya waa l naadaa ibnu m ibnu xasmin calaa nafsihi biljahli marka qaarkeed hadal dhibkuu keenaa jiro marka tirmidi oo caan ah haddaad adiga waa majhuul tiraahdo inaadan waxba aqoonin ay daliil u tahay baa le leanna masaafada oo kala jirta leanna qurtubi weeyaan ninkaas masaafadiisa bilaad alandalus iyou jiray markaa bad sida alcilmu mashriqi cilmiga dhan waxaa wey manbaciisa mashriq u ah marka sidaas oo kale walidalika ibn xazmi min caadatihi anahu yujahil almashaahiir aliga yujahil mashaahir min cuyuubihay kamid tahay nuqtadaas horta meesha e, qabso nuqtada labaad oo loo baahan yahay waxaa weeyaan ana man wasaqahu imaamu muctabar laa yakunu majhuulan majhuul waxaa weeyaan cmuuma sawaa kaana majhuul اcayn aw majhuul اaal man lam yucraf fiihi jarfan walaa tacdiid haddii nin laba garto l fulan iqa waay ama hal nin haka wariyo ama yuusan ka warinin ama laba haka wariyaan hadiiba mar la tawfiiqiyo majhuulki waa ka baxay saas madaxa waxaad ku haystaa ibnu salax wuxuu dhihi doonaa wuxuu kugu suureynayaa nin kasta oo hal raawi keli ah ka wariyo annahu majhuul inuu yahay sidaasuu suureynaa sidaasna sax nin hadduu raawi ka wariyo keligiisa walam yarwi canhu gayruhu lakin wasaqahu axad اla'ima almuctabariin kharaja min aljahaala nuqtada saddexaad aljahaalatu nawcaani waa noo sheegi jahaalat اlxaal wa jahaalat اlcayn jahaalat اlxaal waxa weeyaan ninkan waa la yaqaana shaks fulan fulan weeyaan jaamacaduu kula joogaa dhulkuu kula dhaqmaan laakin hoos uma taqaani laa taqdir an tuwahiqahu wala an tujarixahu ninkan waxaa la yihahdaa daahir اlcadaala mastuur اlxaal weeyaan ninkaas wuxuu ku noqon karaa an yarwi canhu اثnaani famaa fوq walaysa fiihi jarxun walaa tacdiil waxaa la yidhaha majhuul اxaal daahirkiis waa cadaala cilmiguu dalbay talaamiiduu leeyahay laakin hoos looma yaqaano majhuul اlcayn waxa weeyaan magaciisa yaa ninkii la yaqaana laakin magacan yaa iskale hadii la yihahdo lama yaqaan majhuul اcayn xaggana waan kusoo sharaxnay wanuciidu nukarir liana tikraara yajcal lmacluumaat tastaqiru akar marka majhuulka intaas khulaasadiisa intaas wey musanifki wax badan ba yuu soo celceliyay axaduhaa almajhuul اlcadaala nin cadaaladiisa ay jaahil laga yahay min xayثu ظaahiru wاlbaطinu jamiica ninkaas maxaa la yidhaha majhuul alcayn wariwaayatu غayru maqbulati cinda اljamaahiiri calaa maa nabahna calayhi awala horay baan usoo sheegnay bu ninkaas majhuul lcayna la yihahdaa magaciisa waa la yaqaana lakin laa nacrif hada اsm liman huwa ma nadri aلthani almajhuul aladi juhilat cadaalathu اlbaطina caynkiisa la yaqaanaa nin fulan fulan oo mustawahaasuu joogaa intaasuu meeshaasuu degan yaha laleeyahay wa huwa cadlun fi daahiri wa huwa almastuuru weeyaan faqad qaala bacdu a'imatina a'imadeyna qaarkood waxay yihaahdeen ciraaqi wuxuu wuxuu ula jeedaa abu moxamed albagawi saaxibu tahdiib yuu ula jeedaa buu hoosuu ku sheegay almastuuru man yakunu cadlan fi daahiri walaa tucrafu cadaalatu baطinihi fahada اlmajhuulu yaxtaju biriwaayatihi waxaa xujaysanayo bacdu man culamada qaarkood radda riwaayat alawali oo ninka majhuulcayn dad diideen yaa majhuulxaal wax ka aqbalay ibnu xibaanaaba kamid hadiiba ninkiiba cilmiga lagu yaqaano laba raawiyo cadli ay ka wariyaan dadna asiga uu ka wariyo waxa weeyaan waa cadaala buu leeyahay laakin majhuul caynki maya wa huwa qowlu bacdi shaaficiyina wa bihi qaطca minhum waxaa gooyey alimaamu sulaym ibnu ayub araazi yaaba arrintaas gooyo hadduu mastuur alcadaala yahay waa muxtajun bihi qaطcan iyuu leeyahay sulaym ibn ayub waxaa way min talaamidat اlgazali saaxib اlixyaa waxa qaala wuxuu ri lana amra akhbaari akhbaarta oo mufradkeeda khabar uu yahay mabniyun calaa xusni dan daniga in laysu wanaajiyo oo ay ku xiran tahay meeshaan xoole ma ah waxuu leeya maadaama akhbaar ay tahay dadkana nebiga ay qadarinayaan wax maslaxa oo xadiidkan inuu wariyo oo maslaxa gooni ugu jirtana ayna jirin intaas markaan isku kaalmaysano waxna aanan ogeyn waxa weeyaan xadiidkiisa waa la aqbalaya calى xusni dani biraawi waliana riwaayat اakbaari akbaarta riwaayadeeda takunu cinda man shaksi agtiisa waxay ahaataa yatacadaru calayhi ay cuslaato macrifat اlcadaalati fi اlbaطini cadaaladiisa hoose in la ogaado waliana riwaayat اakbaari akbaarta la wariyo i ana riwaayat alakhbaar akhbaarta riwaayadeeda takuunu waxay ahaanaysaa cinda man shaksi agtiisa yatacadaru calayhi ay ku culus tahay tacadurka mustaxiil waa tacadurka macnaha tafqiilka waa ka duwan yahay waa tacadur waxaan suurogeli karin waay macrifatu cadaalati lbaini fi ba macrifatu lcadaalati cadaalis in loo ogaadayo cudurtoonto fi lbaini fakhtusira fiiha waxaa lagu kaaftoomay calى macrifati dalika fi الظaahiri yani kama hadlaynu leeyahy ninkay suuragal tahay in baatinkiisa loo ogaada kaas waxa weya waa raadinayna waana waana ku camal falayna laakin mas'alada lagu leeyahay ninka mastuurka waa la aqbalayaa waa nin riwaayadiisiina la haayo baatinkiisa la ogaada ay cudurtowday oo waxa weeyaan mar horow dhintay dadkii mucaasiriintoo la weydiinayna waa la dhinteen wax kaloo noogu khabraayana ma jira xaaladiisa saas markay noqoto in xusnu danni iyo mashhuur bialab اlcilmi intaas in laysu kaalmaysto la qaato weeyaan wa tufaariqu shahaadata waxay ku khilaafaysaa buu le fainahaa shahaadadii takuunu cinda alxukaami walaa yatacadaru calayhim dalika midkaas kuma cuslaanayso nin xaakim ah haddii intuu nin u yimaado iraada ninkaan markhaatiyan xasaa laga sameeyey xaakimka mutacadirka ma noqonaysa ninkaan wuu nool yahay xaakimka u agtaagan yahay inteed u dhalataa laleeya xaafadaas dadkaas qabiilkaas kalaas bukra igu soo noqo dadoo xaakimka dirsanay meeshuu ninkaan sheegay dadkii ula noolaaya baa lasoo weydiinaya laa yatacadar caleyh alxaakim laakiin riwaayada ninkii mawariyey iyo dadkii ula mucaasarooday ay u dhinteen dariiq lagu ogaan kara ma jirta farqiga marka udhaxeeyo intaa weeyaan faاctubira fiha alcadaalatu fi الظaahiri wاlbaطin qultu wuxuu ri ibnu صlaح wayushbihu an yakuna alcamalu calى hada الra'ي في kثيir min kتب الحdيث المشhورة في غyr واحد من الرواة الذين تقاdم العهد بهم وتcdرت الخبرة الباطنة بهم kuwi hadda aan sharxayna naftigoodi weya wayushbihu waxaa midkaan u dhawaana yushbihu hadii lihahdo manaa yakun qariib min araajix an yakuna alcamalu calaa hada ra'y ra'yigan in lagu camal falo waa dhow yahay fi kahiirin wax badan oo min kutub alxadiidi almashhuura oo fii gayri waaxidin uu ku jiro min aruwaati kamidi aladiina ruwaadkood taqaadama alcahdu bihim waktigooda uu hormaray wa tacadarat alkhibratu albaatinatu bihim baa arrintooda hoose in la ogaada cudurtooda dadkii hore uu tegay waay kutubta xadiidkana waa ku dhex jiraan hadeertan wax ka hadlan lama hayo marka si lagu ogaadana ma marka qowlkan in loo qaato mastuuriintaas la qaato laakin waa qowl sida raajixa mahma yakun walaw tacadara haday tacadurta mastuura laleeyahay nabxat lahu ariiq aakhar aw xadiid yuqawi qowlka raajixa saas wa laakin dadka aqbalaya xujada ay daliishanayan waxay leeyihiin dadkan axaadiidna way wariyeen si lagu ogaadana way adkaatay dad la yaqaanana wax way ka wariyeen ayagana culamay wax ka qaateen kulu hada mumkin naqbalhu dadaa sidaas qabo الثالث المجهول العيني وقد يقبل رواية المجهول العين من لا يقبل رواية المجهول majhuul cadaala dheh marka hore hadalkii horeu soo celiyey almajhuul اlcayn waqad yaqbalu riwaayat majhuul cadaala majhuul cadaala riwaayadiisa inuu aqbalaa laga yaaba man shaksi laa yaqbalu aanan aqbalaynin riwaayat majhuul cayn hadalkaan soo sharaxnay majhuul cayn ninkii oo riwaayadiisa diido ma aha inay ku laazimayso inuu majhuul xaalna u diido ma aha lianna majhuul xaal axsanu xaala ninka xaalkiisa aada u liito haddii diiday kii kaloo soo dhawa in diida ka laazim mayso laakin ninkii aladii yarfudu riwaayata mastuur lcadaala min baabi wlaa anahu yarfudu wayarud riwaayat majhuul cayn ayb وmن rawىa canhu cadlaani وcayanaahu faqad اrtafacat canhu hadihi الجahaalة وman rawىa canhu cadlaani laba caadil ninkay ka wariyaan wacayanaahu ayna magacaabaan faqad irtafacat canhu hadihi الجahaala jahaaladan ayada way ka kor noqotay haadihi hadduu ula jeedo jahaalaة الcayn sax waay jahaalaة الcayn hadii nin jahaalaة الcayn haday laba ka wariyaan jahaalaة الxaal bu isu soo bedela walidalika waxaa la yidhaha mastuurka man rawaa canhu اثnaani faakthar sidaasaa la yidhaha laakin majhuul الxaal haduu yahay laa yakruju canha bikahrati ruwaati canhu ila bالtansiisi calى xaalihi ninkan haddii toban qofood ay ka wariyeen toban kalena uu kasii wariyay asiga laa yucraf fi jarx tacdiil qowlka صaxiixa anahu ish waa mastuur haddii ninkaan la tacdiiliyo walow lam yarkib canhu ilaa ra-w waaxid fahuwa waxa weeyaan eh, nin macruuf alcadaala ah sidaasuu noqonaya wabilahi tacaala towfiiq salى اllahu waslm ala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi